bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afarsanaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd dagaalkii uxud baynu ku dhex jirnay waxaynu maraynay gabagabadiis iyadoo la kala food qaaday isla markaana uu dhaadanayu faanayo abu sufyaan uma qaala inakum satajiduuna fii qatlaakum mutla dadka idinka dhintee waxay idin heli doontaan buri iyagoo miid wareen leh oo jidhkooda la jarjaray lam aamur biha anigu maan amrin walam tasunii ina xumayn mayso kama xubi oo ku faraxsanaha uma ina almushrikiina rajacuu ilaa maka nimankii gaaleed waxay u noqdeen maka markii la kala food qaaday gaaladu way dareereenoo makay u dhaqaajiyeen way kolanyaysteen walam yarjicuu calى اlmadiina ama walam yacrujuu calى اlmadiina xagga madiina umay kicin curuujku waa fuulid laakiin xagga madiina umay kicin wey ee way iska tegeen magaaladii may weerarin wa haadaa mima yadul waa arrintaasina waxay tusinaysaa inay madiine weerari kari waayeen calaa ana almuslimiina muslimiintu lam yanhazimuu fii dalika alyowm maalintaa jabitaan dhaba inaan ahayn colkii la ishirdiyey oo kolkii hore gacan sarreeyey oo markii dambe lasoo lala soo kacay unbay arrintu ahayd laakiin dadla dad la alaxjabiyo maatidoodii loo dhacay may ahayn wailaa haddii aanay sidaa ahayn lam yakun buddun kaaftoon ma jireen lagama kaaftoomeen min tacaqubi mushrikiina lahum mushrikiintu inay la cirbiyaan inay daba dhigtaanay daba cararaan mushrikiintu way daba carari lahaayeen muslimiinta xataa yugiiruu calaa madiinatihim ilaa ay madiinadooda weeraraan macnaha haddii dee adkaansho dhabi uu jiro waa adkaansho nisbiyahe muslimiinta intoo la eryadaa magaaladooda lala geri lahaa lagu weerari lahaa laakiin gacanadayga lagala kulmay waa ka keenay inay mushrikiintu macrikadii iyo halkii banaankii un ka laabtaan walam yugiiruu xataa yugiiruu calaa madiinatihim waa akaara yugiiru waa kiiradu waa weerarka sidaasaa lagu kala tegay cadowgiina u iska laabtay uma intaa kadib tafaqada calayhi asalaatu wasalaam wuxuu baadhbaadhay alqatlaa dadkii dhintay shuhadadii faqada wuu waayey wey tafaqadana waa kormeeray oo baadhbaadhitaan buu ku sameeyey suuratu naml haddaad akrido allah wuxuu hi watafaqada ayra faqaala maa liya laa ara lhudhud ah. fulaan yatafaqadu fii madiinati kada bimacnaa yabxauhaa waaya waxazina nebigu wuxuu u murugooday calaa camihi xamzata adeerkii xamsa xusnan shadiida murugo aada u adag garab iyo gaashaan buu uga ahaa cadowga xigtanimown arrintu maahae waxa uu ahaa gees ilaahay waa libaax wuxuu ahaa sayidu shuhadaa marka isagoo ka hirayay kaafirka daraaddeed buu ugu murugaysan yihi wadafana shuhadaaa kulahum uxud in alla intii halkaa ku shahiiday dhowr iyo toddobaatankii wuxuu ku aasay buurta gunteeda uxud la idhaahdo dayr weyn baa loo sameeyey kullu shahiidin bisawbihi shahiid walba maradiisiibuu ku aasay alladii qutila fiihi maladii lagu dilay maladii uu mid waliba ku qurbaxay ayaa uu la godgalay oo i intaasun ha lagu masasaqo ama ha lagu maluuqo ha lagu duubo meesha xaraga ma taallo laakiin wax ilaahay hortiisa lagu xaragoonay wa kaanuu waxay ahaayeen asxaabtu yadfanuuna arajulayni wathalaata labada nin bay ku wada aasayeen ama saddexda nin fii laxdin waaxid luxud keliya laxd waaxid luxud keliya ayaa laba nin la wada dhigayay ama saddex nin maxaa kalifay limaa kaana calayhi lmuslimuun muslimiintu waa wixii ay la kulmeenoo min atacab dee dhibaato ah ilan maantoo dhan baa la ordayo dagaal baa lasoo galay oo cadowgii baa goobtan sii fadhiya oo maasidii baa warwarsan oo dee meydkii markaa waxay noqotay in la ururiyo oo la isugu keeni karo dhowr iyo labaatan xabaalood waay tacab daraadi fa kaana yashuqu calayhim asxaabta waxaa dhibaato ku ahaa an yaxfiruu shahiida an yaxfiruu alkul an yaxfiruu likulli shahiidin xufra inay mid waloo shahiidaba godgaara u qodaan dhib bay ku ahayd muslimiinta walamaa rajaca almuslimuuna ila almadiina kolkii haddaba madiine xaggeedii loo ruqaansaday sakira minhum alyahuudu waalmunaafiquun waxaa ku jeesjeestay nebigii asxaabtii yahuudda iyo munaafiqiinta ilaa had iyo jeer cadowgu markaad guulaysatana cadow la ildaranyi marka lagaa guulaystana waa kugu diganaya waa iska macruuf wey wa waxay yuhuuddu soo muujisteen maa fii quluubihim min albagdaa qalbigooda wixii jiifay cadho ahaa cadho badan oo qalbigooda jiiftay ayaa kasoo kadhacday wa qaaluu liikhwaanihim walaalahoodii oo isku diinta ahaayeene munaafiqiinta ah waxay ku idhaah ama wa qaaluu liikhwaanihim walaalahoodii ay isku talka ahaayeen ee islaamka garab galay ayay munaafiqiintii iyo yuhuuddu ku yidhaahdeen low kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu low kaanuu cindana hadday halkan iskala kaayo joogi lahaayeen magaaladan madiina oy xasaradda iska dayn lahaayeen maa maatuu manay dhinteen wamaa qutiluu lamana dileen laakiin xasaradday doonteenoo meelaan dagaalna ka jirin dab isku tuura ayay cagaha la galeen halkaasay ku dhinteen waaya wahaadaakaas alladii ubtuliya bihi lmuslimuun muslimiinta ibtiladaa la soo mariyey darsun muhimun lahum waa cashar muhiim u ah cashar muhiim u ah muslimiinta weeyi ilan dhacdooyinka adduunyada iyo balaayooyinka ummadda soo maraya duruus baa laga bartaa yudakiruhum biamrayni cadiimeyn muslimiinta laba arin oo waaweyn ayaa jabitaankay uxud ku jabaan u xusuusinaya labada arrimood oo tarakahuma almuslimuuna muslimiintu ay ka tegeen fa usiibuu markaasaa balaaya ku dhacdo la asiibay laba arrimoodoo waaweyn oo ay ka tegeen ayaa lagu ciqaabay muslimiintii asxaabta ahaa ee nebiga la socday calayhi salaatu wasalaam labadaasaa la xusuusinaya laba mukhaalafo ayay sameeyeen bal labadaan eegno awaluhumaa ka horey ka tegeen waxa weeye daacatu rasuuli fii amri nebigoo ay ku adeecaan taladiisa taa ma yeelin taa ma yeelin oo amarku nebigu siiyey muxuu ahaa waa kan faqad qaala lirumaati arumaa maxaynu soo nidhi waa jamcu ramin waa nimankii shiishka yaqaanay wuxuu ku yidhi nebigu laa tabraxuu makaanakum halkaa ka dhaqaajinina in naxnu nusirnaa haddii ilaahay noo hiiliyo aw quhirnaa ama nalaga adkaado waramaha nalaga adkaado ama aan cadowga ka adkaane bartaa idinku xejista dhabar jabinta inaga ilaaliya yaan halkaa laga soo boodin facasaw amrahu wanazaluu intay amarkiisii caasiyeen bay buurtii ka soo daadegeenoo colkiiba iska dhex yaaceenoo waxay idhahdeen qaniimada inoo qabqabta taasi mir ba hel allana wuxuu hi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim kuwa amarka nebiga khilaafaya ha iska ilaaliyeen ibtilo adduunyo iyo cadaab aakhiro waay asxaabtana kuma gooni ahae islaam kastoo nebiga khilaafa waa arrin huran athani arinta labaad waxa weeye ee halkaa ay ka qolax qaateena laga raacay an takuuna alacmaalu kulluha lilaah waxaa la doonayaa camal walad qabanaysaba inuu ilahay yeesho ayri manduurin fiiha iyadoon camalkaa loo eegeyn ayri manduurin fiiha iyadoon camaladaa loo eegeyn lihaadihi dunya adduunyada daraaddeed iyadoon camalkaa dhinaca dunye laga eegeyn dhinaca ilaahay iyo raalli noqoshihiisa in camalka laga eegaabay ahayd oo niyad samaan iyo iimaansiiyo daacadnimo ku jirta camalka allatii adduunyadan baa ay tahay in aan camalka looga qastiin kaiiran maa takuunu sababan in badan bay sabab u noqotaa adduunyadu fii masaa'iba cadiima musiibooyin waaweyn oo dadku meelaha had iyo jeer laga raaco ayay ka mid tahay adduunye jacaylku ilaahay inuu qofku ka dheeraadu jeclaan waayo rasuulka jeclaan waayo islaamka jeclaan waayo aakhira jeclaan waayo intaasoo dhan waxa u sababa adduunyada iclamuu anama alxayaatu dunya lacibun walahu waziinatun watafaakhurun baynakum watakaaurun fi lamwaali wlwlaad intaasay u samaysantah alhaakum takaauru xataa zurtum lmaqaabir aad meesha inay adduunya soo gashaa maaha wa haaulaai asxaabtaasi araaduu carada adunya bagaashka adduunyaday dooneen amarkii nebigana way khilaafeen markii ay arkeen iyada oo ay gaaladii saalasaale ku dhacday oo waxay siteen ay daadinayaan oo gucladu ku badantay ayay yidhahdeen war inoo qabqabta alkhaniimata alhaniima arbii waaye qaniimadu idin dhaafa waaya waltahaw bilkhanaa'im khaniimadiibay ayay ku mashquuleen oo dee ay ku habsaameen xataa cuuqibuu ilaa la ciqaabay wa fii daalika qisadaas anzala allahu fii suurati aali cimraan ayaa ilaahay uu qur-aan ku dejiyey allatii fasalat aswata uxud suuratu alimcraanna waxay iftiimisay aada u dhigdhigtay dagaalkan uxud laydhaa ka sheekayntiisa qisada uxud suuratu alicimraan baad ka akhrii karaysa iyo tafaasiirteeda bal eeg muuqaalka ilaahay uu ka bixiyey marka hore nasrigu siiyey iyo halka nasrigii uu ka qalloocday alla wuxu uhi walaqad sadaqakum allaahu wacdah waan dhaartee ilaahay ballantiisii wuu idiin rumeeyey inuu mu'miniinta iyo rususha uhiilin doono id taxusuunahum biidni markii aad ku jirid goynayseena ku garaacayseen ilaahay awooddiisa id taxusuunahum biidni waa cidhib goynaysa gamtaa u joogsanayseen ilaahay awooddiisa idinkoo wata xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum ilaa saddexdaa isku darteen markii aad fashilanteen ee taladii ku muranteen ee caasideen nebigii ilaa intaa intii la soo gaarayay ka hor niman ilaahay garab taagan yaha ahaydeen goorbay ay murmeen ay nebiga caasiyeen min bacdi maa araakum markuu ilaahay idin tusiyey maa tuxibuuna wixii aada jeclaydeen oo ah adduunyo taasha adduunyada laydhaha walaad iyo waran leh asxaabi iyo ummad kale mid waliba uu jecel yahay ilaahay baa markuu ka warramayay dagaalka hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliimin tuminuuna bisawad aayadda qeybteeda dambe waxaa ku jira waukraa tuxibuunaha nasru min allahi wa fatxun qariib wabashir ilmu'miniin tuxibuunahaa baa ilaahay uu ku sifeeyey waxaad jeceshihiin inaad guul heshaan iyo furitaan cadowga dhulkiisa furataan ilaahay baa asxaabta muuqaal ka bixiye wuxuu yihi minkum waxaa idinka mida man yuriidu dunya mid adduunyada u doonaya ragga bahasha jecel baa idinka mida wa minkum man yuriidu alaakhira mid aakhiro doonayaana waa idinka mid labadaasaa isugu jirtaano nina maalintaa adduunya may dhibaynin ee wuu dhintay diin iyo islaam iyo rasuul ayuu udagaalamay ragga qaarkoodna imaanba hal ahaadeeno jihaadayeene haddana bahasha hoosta ka milicsanaya uma sarafakum canhum ilaahayda xaggooda idinka duway sarafakum canhum mafcuulka tooska ahi waa damiirka mukhaaabka a wey oo macnihiisu y sarafakum idinkuu idin duway canhum xaggoodiibuu idinka duway intii aa ku egaysnaydeen ee ku aadaraydeen ee ku jahaysnaydeen ayuunbaa dabayl idin martayo xaggaasumaa laydin marooriye sida gaadhigu markuu siliiteeyo kale biidhiga uu marayo siduu haadka u haysto ee dabeetana sidaas inuu isu kala fireeyo saasoo kale inkaartii idinku dhacday xaggaasa idiin duuday bahalka iska baktiyiya jaaskiisa toddobaad soddon cod buu leeyahay ka jaaska ah maxaa dadka ku salliday ka ugu sahlan baa laga qaata waaya markaa uma sarafakum canhum macnahay bixinaysaa waa kaa intuu idinka idin duway ayaa nimankii ka jeedsateen liyabtaliyakum si uu idin imtixaano laakiin ilaahay muxuu raaciyey canaantaa kadib walaqad cafaa cankum ilaahay wuu idin dhaafay wuu idin dhaafay wallaahu duu fadlin cala almu'miniin dadka alla rumeeye ilahay dheeraad buu leeyay dheeraadkaygaan idin siiyey buu ilahay haddaa idinku silbateen oo simbirraxateen anigu fadligayga idinku dhaafa waaya bal muuqaalkaasi aayadda bixiso id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin arasuulu yadcukum fii ukhraakum markii aad sii fananayseen buuraha ama markaa banaanka sii dhababacaynayseen baa ilahay wuri bal ka war nabiguna xagga dambe uu idinka yeelayo idinka baaqaya ilaya cibaad allah war addoommihii ilaahay ha iga yaacine soo noqda ayuu idin lahaa idinkuna sirdhab ayaa ku jirteenoo bannaan baa sii yaacayseen baa ilahay ui muuqaalka cajiibku ilaahay ka bixiyey fasababa hada alibtilaa imtixaankani waxa uu sababay atanaazuca inay dadkii murmaan fayanbaqi litifaaq de waxa inoo haboon inaynu iswaafaqno si aanu ibtilaagaas u iman waalfashal fashilaad buu sababay fashilaada si aynu uga fakanno fayanbaqi tabaat inaynu sugnaano wey walcisyaan ibtilaagaasi macsiyuu sababay fayanbaqii aacatu ra'iis hogaanka in la adeeco laga tala qaato ayaa habboon si loo liibaano nasalu llaha tawfiiq waxaa la ydhaha tala colaadeedna nin baa loo dhiibaa tala reerna waa la meermeereeyaa waxay soomaalidu uga jeedaan xaaladdu markay xasaasi adag tahay waxaa lagama maarmaana ah go-aanku inuu urursanaado oo meel keliya uu ka soo baxo oo aan la isbaalguray ilaa khilaafka waa lagu jabaya kolkaa laakiin markay xaaladdu caadi tahaye qowl la rogrogo la baxnaanin karayo dee waa la bariin karayo dagaalkaasi sidaasuu soo dhacay nataa'ijkiisi iyo cirooyinka laga faa'idaystayna dee waa kaa sheekhu kuu tilmaamay dadkani waxay ku horumari karayaan rabbi iyo rasuul oo ay ka tala qaataan diinto ay ku toosnaadaan maqaasida iyo danta guud oo ay ilaaliyaan iyo ujoodooyinka shareecada uxud halkaasay ku dhamaatay yowmun biyow waa sidaa abu sufyaan uu sheegayoo wuxuu ihi ina alxarba sijaal yowmun biyowmi badr maanta maalintii badar udhig buu ilaahay baana yidhi watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas maalmaha adduunyada dadkunbay ku dhex wareegayaan maanta haddaad haysa ma haysid berito maanta haddaanad haynin berri baad haynaysa waa dawaamulxaali min almuxaal in xaalad quri adduunyada ay daayinto lagaba yaabo sunnada ilaahay baa ina baraya iyo aayaadka kowniga iyo aayaadka tanziiliga labadaba fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran taasay isweydaaranaysa lidaalik dadka muslimiinta inay quustaan maaha waa inay ku xisaabtamaan hadday maanta filqayina ma awood daran yihiin inuu ilaahay u saari karo siduu kolkii horeba ugu soo saaray cid ururisa awoodoodii oo soo noqotay iyo sharaftoodii hadduu gaalku maanta yaro buurbuuran yahay ama isyarbinayo inuu maalmo meeluu joogay ku noqon doono kaafirka kala noocnoocaahe iskaashaanbuurayste iswataa aswatu xamraai asad dagaalkii la odhan jiray xamraa asad wuxuu ku xigay waa maalintii uxud maalintii ku xigtay dagaalkeedii weeye weerar uu qaaday nebigu maalintaa wuxuule raggii la aasa maalintii ku xigtay un weeye ama isla habeennimadiiba waaya sida uu kugu sheegi doono nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkii uu colkii eh, intii shuhaadada ahaydna aasay ayee madiine lagu nooday ba wuxuu i war cadowgu ma tegin wuu soo noqon karaaye inaynu nool lahay awood leenahay oo inaan dhimanaan u sheegne hala soo baxo sirigu ugu dhuftay sideed kilomitr baaba laga daba lugeeyey oo lagu cirbiyey nimankii sii cararay iyaga laftigooduna saynu dee ku arki doono qisada kolkii hore way iska tegeen laakiin dhexdaa laysku qabtoo layidhi waar maynu soo rujisano magaalada wax yaalla maynu soo halqafno meesha aal inagu celiya waabay soo noqdeenba markaasaa ay ogaadeen inuu nebigu soo socdo way iska yaaceen marka sidaasu u ahaa nin il dheer nebigu calayhi salaatu wasalaam oo doro fikara insaanka ka soo horjeedaa waxa uu ku fikirayo ayuu nebigu garan karaya calayhi salaatu wasalaam marka meeshii la gaadhay ah, sideed mayl ilaa labiyo toban kilomitr waa masaafo dheer dee ninka labalogoodli laba saacadood iyo badh uu soconayo masaafadaasuu colku gaadhay xamraaul asad meesha laydhaah oo iyaduna maka iyo madiine udhaxaysa dee dabcan makay kudh madiiney ku dhowday markaa kolkuu cadowgii ka daba tegay ee meesha uu marayo ee layidhi nimankii way googoosteen way firdhadeen ee ogaaday inaanay soo laabanayn buu iska soo noqday marka waxaa lagu qoray liiska dagaaladii lagu guulaystay kaa ah haddii cadow iswaajahdaan oo cararo col baa lasoo abaabulay cadowgii waa laga guulaystay wey macnaheedu marka waa khaswad baa lagu magacaabaya farsamooyinkiisana waxaa kamid ahaa si aan logu dhex gabanin arintii uxud xaadirtay shalay ayumaa imikana na raacaysa mid dambe yuu na raacay aniga waxa weeyaan raggii shalay lalahaa way jabeen maanta guusha ha keeneen munaafiqii shalayta inaga hadhay colka dhinac jabiyey yuu kusoo gabani siyaasado badan buu ka lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam lamaa rajaca calayhi salaatu wasalaam ila almadiina kolkuu nebigu madiine ku laabtay asbaxa wuu waa ama waa wuu joogay xadiran isagoo ka feejigan min rujuuci almushrikiina ila almadiina inay mushrikiintu madiine kusoo noqdaan taasuu aada uga feejignaa oo maxay usoo noqonayaa liyutamimuu intishaarahum si guushooda ay u dhammaystiraan inay taa ku fikiraan buu ka feejignaa fanaadaa fii asxaabihi bilkhuruuj asxaabtiisiibu wuxuu ugu yeedhay inay baxaan halkee khalfa alcadow cadowgii in laga dababaxo anugu cadowga aan raacdayna buui aan raacdayna cadowgii la fadhigi maayo waa raacdaynayna waanlaa yakhruja buu go-aan ku gaadhay inaanu la bixin ilaa man kaana macahu bilams shalay ciddii la weerar gashay un mooyaane ilaa man kaana macahu bilamsi raggii shalayto dagaalka inala galay dee toddoba boqol bay ahaana boqol meeshu ka ilaa laba boqol meeshay ka baxeen dhimashiyo dhaawace eh. waa raggii shalayta unbaa maantana baxayabu fastajaabuu lilaahi warasuul asxaabtu rabbi iyo rasuul bay aqbaleen min bacdi maa asaabahum alqarx intii waxyeella gaadhay kadib intii xanuun adag iyo dhimashiyo dhaawac ragga qaarkood baa iyagoo hangallaysanaya raacay colka ama dhaawacu balastarku ugu duuban yahay ayay raaceen wixii dhaawac khafiifa lahaa marka istajaabuu lilaahi warasuuli min bacdi maa asaabahum alqarx waa sida aayadduba ay u tilmaamayse suuratu alcimraan aad ka akhriyi karayso iyagoo qarxigu waa dhibaato waxyeelo iyo dhaawac iyagoo qaba ayay yidhaahdeen hoy nidhi fadammaduu jiraaxaatihim waxay iska giijisteen nabaradoodii nabaradoodii ayay iska soo xidhxidheen wa kharajuu way soo baxeen waalliwaau macquudun lam yuxal iyadoo calankuna u qotomo oo aan la furfurin oo la dhigin walliqo calanku macquud weye macquud calankaa guntan haddii la idhaahdo calankaa u taagan wey oo colkiibaa abaabulan calan walibaa horkacaya talaskiisiibaa sidiiya lam yuxal lama furin colkii lama kala furfurine nebigu calayhi salaatu wasalaam intii dhimatay iyo intii dhaawac culus aha intuu iska reebay buu intii kale taliskii isku habeeyey dabeedna waa dhaqaaji faacطaahu calankii wuxuu udhiibay nebigu caliya bna abi aalib caligiina abu aalib buu udhiibay waaya caliyow waa kukan buur waa inan yar oo dhowr iyo labaatan jirah laakiin dee u dhigmaa konton jir ama dhowr iyo afartan jir adugu waa dhaqaajigu wawallaa cala almadiina madiinana waxa uu madax uga dhigay kusime siihaga ibna ummi maktuum asxaabigii indhaha lahaa ee cabasa ay ka sheekeynaysay cabasa watawalaan jaahu lacma indhoolahanoo laakiin qalbiga ka indhaqaba ayaa uri ummadda adigu sii tukiyo diin iyo dunyo wixii lagaaga baahdo amarka sii bixi ummaddu amar la-aan noolaan mayso markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yufiid wa yufajir daaqaata ummihi ee ummatihi wuxuu isku dayayaa in ummaddiisa uu ka faa'iideeyo oo uu qarxiyo tamartooda oo qof waliba tamar buu leeyahy indhoolaha dhagoolaha maxaan ku dhaha ka yar ka weyn ragga dumarka dee wax yar tare mooyaane bani aadamku wax matare ma laha raggunbay ku sheegeen mahmaahde waa bani aadamka oo dhan qofka bani aadamka ah haddii la carbiyo la dhiso ka u yar baan la dhammaynaya waxtarkiisa uma saara aljeish saara aljeyshu colkii nebigaa socday xataa wasaluu xamraa alasad ilaa ay meesha magacaa laydhaa gaadheen waa mowducu calaa amaaniyati amyaali min almadiina biariiqi maka sideed mayl buu madiine u jiraa wadada loo maro maka waqad kaana waxaanay dhacay maa dannahu rasuulu xaqan wixii nebigu uu u malaynayey inuu dhici doono wuxuu noqday wax jira waqad kaana wuxuu noqday maa dannahu rasuulu wuxuu nebigu maleeyey xaqan buu noqday wax jira muxuu malaynayay inuu cadowgu soo noqdo kii uu filayey baa wax jira noqotay waaya sidee u dhacday fa ina almushrikiina gaaladii abi sufyaan horkacayay talaawamuu waxay isku canaanteen lomku waa canaanta calaa tarki lmuslimiin muslimiinta ka tegidoodii bay isku canaantay min gayri shani lgaara iyagoo weerar ku egaynin cala almadiina madiine iyagoo soo weerarin xataa yatima lahum annasru si gargaarku ugu dhammaystirmo shanna waa ku hinjiye weeye weerar buu ku egeeyey algaara cala almadiinati xataa yatima lahum nasr macnaha waxay isku canaanteen maxaynu madiine ugu laba kaclayn weynay si aynu gargaarka u dhammaystirnaynu nidhaahno colkiina waanu jabinay maatidoodii iyo magaaladoodiina waanu dhex qaadnay oo annagaa soo farataysanay si aynu taa u nidhaahno aynu isu raacino rag iyo dumarba maxaynu way isku canaanteen fa asaruu waxay go-aansadeenay daa'imeen cala arujuuc noqod go-aan waxan colkaa la soo celiyey bu abusufyaani markiiba subaxiiba walaakin lamaa balaqahu markuu soo gaadhay khuruuju rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebigu inuu soo baxay fii aharihim raadkoodii oo tubku joogu yahay markay ogaadeen dannuu waxay maleeyeen annahu qad xadara macahu inay ku soo biireen isaga man lam yaxdur bilamr col aan shalay joogin markay ogaadeen raggii dhimashiyo dhaawac wixii gaadhay shalayto afiidkii la kala food qaaday ayaa haddana soo kolanyaystay saaka waxay idhaahdeen kuwii shalay maahee gurmad cusub baa yimi qolo kuwa kale idinka soo horjeeda gurmad baa u yimi unbaa ugu daran waxyaabaha moralka jabiyo wey lidaalik baa malaaigtu had iyo jeer gurmadkaa ilaahay ugu fidinaya iyo madadkaasi moralis buu badnaa waaya marka waxay yidhaahdeen danuu anahu qad xadara macahu inuu nebiga la soo xaadiray man lam yaxdur bilams qaaraan shalayba joogin war meesha waxaa laga yaabaa in col kale baadihii iyo magaaladii iyo meelaha laysku soo biirsadayoo waa la soo kordhay wa alqa allaahu rucba fii quluubihim ilaahay qalbigoodii gaalada argagax buu ku riday wa alqa allaahu rucba fii quluubihim wanusirtu birucbi masirata shahr waa kii nabigu lahaa bil masaafad la socdaa ilaahay ugu hiiliyey in layga baqdo fatamaadow waxa ay ku sii dheereeyeen fii sayrihim ilaa maka socodkii ay maka usii socdeen bay aada u kordhiyeen socodkii waa la kordhiyey habartaha kutabataa ka dhacday kii hadhaa waa nasiibkii lidaalik baa raggii laga dheereeyey ama habsaamay uu nebigu dhexda ka qoqabtay sidaa soo socota wadafara calayhi asalaatu wasalaam nebigu waxa uu ku guulaystay markuu halkaa marayo xamraalasad la yidhaahdo wahum asxaabta oo fii xamraai asad xamraau asad meeshaa markay nebigii asxaabtu marayaan muxuu ku guulaystay biabi cizata shaacir ninkii magacaa la odhan jiray abu cizata shaacir adigii dee soo maray alkaynu ku marnay beder maxaabiistiibu ahaa maxaabiistii la qabtay ayuu ahaa markii dadkii fidaagii iska wada bixiyeen raggii waxba waayey buu ahaa gabayaabuu ahaa dabeedna waa kii yii dee iska sii kaydaa maxamedo matiyarna waa le maka ii joogaa waa kii nebigu sii daayey safwaan ibnu umaya ayaa maka kula hadlay qisada hore inuu soo marnay warna raac wuu soo raaco gabay buu kusoo abaabulay colaalkii oo dhan isagoo isa soo xariifinaya in badan kii oo meeshan sii waawaarinaya halkan xamraa ulasad la idhaahdo oo colkiina ka dhaqaajiyey ayaa sahankii nebigu gacanta kusoo dhigay bi abicizata shaacir ila waa maalmo adduunyadu alladii ninkii weeye mana calayhi bibadr beder uu nebigu ku manaystay macnaha ku galladayst iska sii daayey ninkii maxaabiistii badar ahaa uu iska sii daayo wey bacda an tacahada intii uu ku ballan qaaday anlaa yakuuna cala lmuslimiin inaanu muslimiinta dushooda noqonin dushooda noqonin waa maxay inaanu ka helinin wey anlaa yakuuna inaanu noqonin cala lmuslimiin muslimiinta inaanu ka helinin buu ballan nabiga ugu qaaday markii lasii daynayo o famara biqatlihi markaasuu qoorta haloo dheereeyo arma abu oo maxbuus sawtaana kusii daynay miyaad soo laba kaclaysa waaya hala dila buuri amarkaasi markuu nabiga ka soo baxay ayuu nacaskaas afka kala qaado faqaala wuxuu yidhi yaa muxamed aqilnii ar muxamedow ii dhaaf aqilnii iqaaladu waa iska daynta iyo iska saamaxaadda aqilnii buuri ar ii dhaaf wamnun calay bal idaa buui maantana igu gallabayso wadacnii libanaatii hablahayga iida mala hablu u naxariistaabuu maqlayo wuxuu de hablihii badnaaye aada garanayso ayaan leeyahay hayga dili wa uctiika cahdan ballanna waxaan kugu siinayaa anlaa acuuda limili maa facaltu inaanan ku noqonin waxaan sameeyey waleecol dambena soo raaci maayo maantana hablihii waa cadilayn min fadlik iska kayda ah. waa miskiin faqaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu markaa cashar buu dhigay qaaciiduu bixiye ummadda islaamku siyaasi ahaan ay ku soconayaan markaasaa wuxuu ihi laa ha ka yaabin wallaahi baan ku dhaartee laa tamsaxu caaridayka laba inaanad garhkaaga masaxaynin bimaka garka hadiyo jeer qofku markuu iska mafsuudka yahay waa ka garhku saasoo isagaa markuu guurtiyeynayo qofku garhku iska salaaxa ama uu dooyeysanyo meelahaas wanaagsan markuu cadaysanyana shaaruguhu maroojiya <laughs> ah, walaahi naanadnaa tamsaxu caaridaynk caaridaynku waa labada hareed garhka labadiisa dhabaninta ku taalla wey wallaahi naanad garhkiisaa u masaxaynin bimaka intood maka tagto taquulu adigoo odhanaya khadactu muxammadan maratayni maxamed baan laba jeer sabaaxadeeyey laba jeer baan maxamed khiyaameeyey adigoo ku faanaya walla inaanad makadaynu isla garanayno dhex fadhiisanaynin bu laa yuldaqu lmuminu qofka muminkaa ah lagama qaniino min juxrin god maratayni laba jeer annagu islaamka haddaana halkaasaanu ka taaganna adeere qofka muslimkaa ah god laba jeer lagama qaniino hal mar baad naga qaniintay mar labaad naga qaniini mayse waa ka fadhiisannahay wey amarkiibuu nebigu sii bixiye wuxuu i idrib cunuqahu yaa zayd zaydow seefta qaado oo qoorta u dheere fadaraba cunuqahu qoortii buu dheereeyey ah, wuu ku aamusiyey riwaayooyinka qaarkoodna idrib haabit ah, haabit ama zayd labadaa midkoodba riwaayadana waxay sheegtay zayd ibn haabit waay ayuu sheegay kani waxaa laga yaabaa inay taariikhda dhigdo mid qorayso adigu asxaabi buu u diray haabit zayd zubayr intaba la sheegay asxaabigaasaa dabeetana dilay muhimmadu maaha ka dila waa dilka weyn wa fii haada arrintaa waxaa ku sugan ta'diibun cadiim edbin weyn tarbiyad weyn baa ku sugan min saaxibi sharci shariif sharcigeenna wanaagsan nabiga inoo dejinaya edbin wanaagsan iyo cashar fiican buu halkaa inaga siiyey oo ah fa ina arajula qofka alladii laa yaxtarizu oo aan ka feejignaanaynin qofka aan ka feejignaanayn mimaa usiiba minhu halkii laga raacay halkii laga raacay qofkaan dib isaga ilaalinayni laysa bicaaqil caaqil maaha aqoon ma leh qofka aan taariikhda ka faaidaysanaynin halkuu ku jabay ku noqonayaan falaa budda waxaa lagama maarmaana min alxasmi go-aan min alxasmi inaynu go-aan ka yeelanno liiqaamati dacaa'im اlmulk madaxtinimadeenna si aynu midibada ugu aasno in go-aan jiro haddaynu muslimiinta nahay min alxasmi go-aan baa laga maarmaana liiqaamati dacaa'im اlmulk awoodda tiirarkeeda si aynu dhidbi karno oo haddii musabaqan la og yahay mabaadida dowladda iyo qiyamkeeda iyo waxa aanay ka tanaasulayn iyo mistaaqiyadda xukunkeeda macnaa xukunkeedu jiritaan inuu leeyahay oon safaad lahayn dadku kuma saqajaamayaan kolkay si og meeshu inay circir tahay ama la jiifiyaano banaan arrinku uu yahay qofku wuu dhiiradaa jariimaduu ku dhiiradaa saasay tahay oo laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayn waa qaacido caama wey bukhaari baa kitaabladab ku warinaya juxri iyo xujri ayaa kala jira way isu egaan karaan markaana xarakaysayn juxrigu waa godka xujrigo jiimka uu dambeeyaana waa maksinka xajriguna waxa weeye dhabta xajarna waa dhagax saas wey markaa tani waa tii juxrigii weeye maaha qofka muslimka ah qof nacasahoo dhagweyna doqoniqiigka ma kacdee daawankay meermeerisa macnaha haddii halkan iminka hangaro lakaa qaniino iskama fadhiyay siduu qofku wuxuu odhanaya bahalkaa haddaanad ka hortegin uu kugu celin uu kugu celin markaa dabeedna intuu kacaa buu meeshii baadhaya anteenooyinkiisa qofkan u taaganoo wuu soo jeedaa marka noocaa wey markaa hadduu cadowgu mar u dago mar labaad ma dagayo Ah, sidaasaa markaa jiritaankuna ku jiraa buli xamraa lasad sidaasay ahayd dagaalkaasi waaya marka halkaa waxaad ka arkaysaa in cadowgaaga aan loo muujisanaynin tamardaro iyo daciifnimo laakiin bahashan adduunyada marka la joogo luqadaa quwadda ayaa qofka laga haybadaysanayaae inuu qofku diyaargarowgiisa iyo soo jeedkiisa iyo abaabulkiisa mar walba uu wanaagsanaado aad bay muhiim uta xawaadis dhacdooyin xusid mudan oo ahaa taariikhda sanadii aynu soo dhaafnay ahayd maxay saddexaad sanadii sanad sanad buu ila kitaabku u wadaa sanad walba dagaaladii dhacay iyo diinta horumarkii ku soo kordhay iyo taariikhda shakhsiyaadkii qaaliga ahaa ee aclaamtaha la xidhiidha si aad sharciga wax uga garan karto wixii kaaga xidhmo xagga axkaamta dacdooyinkii sanadaa dhacay wa fii haadihi sana sanadaa saddexaad zawaja calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu guuriyey bintahu umma kalfuum inantiisii ummu kalfuum la odhan jiray wuxuu u guuriyey licuhmaana bni cabaan asxaabigaasuu guuriyey bacda an maatat intii ay dhimatay ruqiyatu cinda ruqiya intii ay cusmaan ku ag dhimatay ruqiyo goorma la aasay beder oo uu nebigu ku maqan yahay aaskeedii nebigu goorjooguma ahayn inantiisa cumaan buu reebayo inanta arrinkeeda sii tiri buuo annagu xaggaasaan u baxaynaa bal ka warhay marka intuu maqnaa ayaa la aasay markaa kal hore oo beder ah markii inantaa hore geeriyootay ruqiya ayuu umu kalsuumna u xigsiisan u siiyey sanadkii labaad halkaasaad kala qabsanaysaa taarikh dadka ay dhaleen iyo miisaanka ay lahaayeen macnaha cimrigoodu inta uu jiray iyo eh, halkaasaad ka qiyaasaysaa taarikh waaya waxaynu ka faa'iidaysanaynaa eh, xigsiisankuna dee wax jira inuu yahay oo maaragtay haddii meeshii istabni jiro oo mid dambe lagu xigsiisanaa inay iska iicanta weliba marka caruuri jirto de wuxuu nebigu aha khaalatu bimanzilati lum habaryartu halka hooyaday taagan tahay buu marka haddii caruurtii ay ka dhimato islaantii hooyada ahayd habaryartii in halkii loo soo dhigo wax wanaagsan weeye oo xagga xanaanaday ku fiicanta iyo xidhiirka labada qoys haddii aan wax kaloo carqaladeeyo balaayi jirin walidaalika kaana yusamaa dha nuurayn cusmaan naanaystaasuu lahaa labada nuur ninkii u saaxiibka ahaa labada nuurna waa labada habloode rasuulka sala allahu calayhi wasalam waay dhacdada labaadna waa tan wa fiihaa sanadan saddexaad tazawaja calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu guursaday xafsata binta cumara bni lkhaaab xafsadina sayd cumara ayuu guursaday oo dee maaragtay cumarna waa kii cumar wuxuu u bandhigay cusmaan iyo abubakar cusmaan waa ka cudur daartay wuxuu u bandhigay abubakar uu iska aamusay dabeedna wuxuu ninkaa cudur daartay warka uu ii caddeeyey laakiin ninkaa ay aamusay ka xanaaqay macnaa wuxuu leeya inanta iga guursa buu leeyay mogta suuq wanaagsan buu eegaya waana dawr berigii dambuu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam abubakar baa cumar ka shaafiye wuxuu yidhi arrinta maan fudaysan adii bandhigta laakiin haa iyo maya labada way igu adkaayeen buuri mararka qaar buu ila aamusku xalya fii sukuuti salaama fii bacdi almaraat waayo nebigaan ogaa buui inuu inanta hadal hayo marka waxaan ka kala eegayey buuri haddii uu ka tagana inaan bee guursado haddii uu guursadona oo rabitaanku uu dhab ka yahayna inaan ka gaabsado marka labadaana waxaa dhex u ahaa aamuska <laughs> marka tiibaanan dee hubin bay ahayd buuri xaaladdu waaya gabar wanaagsan bay ahayd aada iyo aada dadaal badan wa ummuhaa inantan hooyadeed uktu cusmaana bni madcuun asxaabiga ammaanta lahaa ee cusmaan la odhan jir mujaahidkii weynaa ayaa ay walaalo ahaayeen gabadhan hooyadeed abtirsiimadu faraara kuugu yeelaya si aad isula akhrii karto cusmaan oo geeriyooday oo meydkiisa uu nabigu maydhayo aasayo taarikhda markaad xusayso waxaad halkaa ka fahmi karaysa xidhiidhka jira gabadhani ma carmalbahed mise inan xabsi carmalbahed oo taloyaa qabi jiray wa kaanat qablahu nabiga ka hor waxay ahayd taxta khunays ibna xudaafata asahmi radia allahu canh asxaabiga magacaa la odhan jire qoladaa ahaa ayaa xabso qabay berigii hore nebiga ka hor o haddii lagu weydiiye ninkeedii hore xaguu jiray ninkaas fatuwafiya canhaa wuu ka dhintay bijiraaxati nabar buu u dhintay asaabathu bibadr dagaalkii beder dhaawicii ayuu ku dhintay mujaahid jahiilay buu ahaa waaya qolyaha qaarkood uxud bay sheegeen laakiin sida mashhuurka ahi waxa weeyaan waa in la yidhaahdo beder marka halkaa wuxuu nebigu xaawilay uu ku dadaalay mujaahidkaa shahiiday agoontiisa inaanu ka tegin uu meeleeyo rasuulku sala allahu alayhi wasalam waa dhiirigelin bay colaalka kaleo dhan iyo saaxiibadiisaba u tahay sidaa darteed guurkiisu guur hamadeed mu ahay nebiga laakiin waxau ahaa guur hagaajineed xidhiirka saaxiibada iyo xidhiirka qabaa'ilka iyo xidhiirka cilmiga iyo bulshada iyo isdhexgalkooda intaasoo dhan buu ahaa waayo dee saddex iyo toban buu guursado inan baaba ahaydba inta kale wada carmal bay ahayd qaarkood baa markuu dee isagu la hadlay o yihi aan idin guursado baaba iyadiiba yaabtayba oo tihi maya malaha guursan kari mayse maxaa sababay dee waan weyna habay islaam weyn baan caruur badan baan leeyahay waan dabeecad xuma intaasay isu raacaysa miyaynaan macnaha odhan saa ugu dhigin hinaaso badan baan leeyahay hinaaso badan bay tir hinaasahayguna iska badan yahay ehm, caruur badan baan leeyahay ko daadeyduna ma yala nabiguna wuu jawaabay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ciyaalu ciyaali caruurtaadu waa caruurtaydii tanaad sheegtay hinaasahana allan kaaga baryo uu kaa yaray tan kale in daadaadu ay weyn tahayna daaday aniga laftaydaan yaraynba buuri sidii reer magaalka ismuu xariifin nabigu <laughs> aniga laftaydaan yaraynba buuri oo waxaynu daa isugu faarno dee kol haddaan kaa weyna waxbaha ku cabanin daa marka taa waxaan uga jeednaa dee kolkii gabadhu sidaa u arkayso in uu nebiga calayhi salaatu wasalaam guurkiisu macnaha suurat laxzaab tafsiirkeeda aynu ku sheegnay xikmadaha ku jiray dumarka badana nebiga calayhi salaatu wasalaam ah, taasina waa dhacdo kale dhacdada saddexaad ee sanada saddexaad dhacday wa fiiha tazawaja calayhi asalaatu wasalaam mar kale nebigu wuxuu guursaday sanada zaynaba binti khusaymata alhilaaliya min bani hilaal bni caamir gabadha magacaa la ydhaa qabiiladaa ka tirsanayd buu guursaday waaya iyaduna garoob bay ahayd wa kaanat tudcaa fi ljaahiliya waktigii islaamka ka hor waxaa lagu magacaabi jiray umma almasaakiin masaakiinta hooyadood maxaa magacaa lagu bixiyey lira'atihaa way u naxariisan jirtay ra'sadu waa naxariisashada wa ixsaanihaa ilayhim way u sabafali jirtay masaakiinta masaakiinta way unaxariisan jirtay masaakiinta way u samafali jirtay way u dabacsanay hooyadii masaakiinta ayaa lagu magacaabi jiray islaamka ka horba intaana islaaminba islaamkuna qofka wuxuu usii kordhiyaa uun ixsaan iyo wanaag alkhayru laa yaati ilaa bikhayr iyadana yaa qabi jirin wa kaanat qablahu ka hor waxay ahayd taxta cabdilaahi bnu jaxsh saxaabigaasa iyadana qabi jiray faqutila canha biuxud dagaalkii uxud buu asxaabigaasi ku shahiiday markaa dabeedna ninkaa mujaahidkee shahiiday ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii isagana meheriyey wada dumaal miidhan wahiya gabadhani ukhtu maymuunata binti alxaaris liummiha maymuuna bintulxaaris ayay xagga hooye ka walaalaayen xaasaskii nebigeena ka mid ahay laba walaalaa muu kulminin way kala horreeyeen wa fiihaa arinta araad arinta afraad ee sanadkan dhacday waxa weeye wulida alxasan ibnu cali radia allaahu canhumaa xasan ibnu cali sanadan saddexaad ayuu dhashay sanada saddexaad buu dhashay goortii faadime la aqalgeliyeyna waad garan oo horaynu soo marnay marka waxaad garan karaysa xasaninta uu leegaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ifka ka tegey xasan iyo xuseen labaduba ls nebigu sanadii koob iyo tobnaad buu dhintay ya ah, xasan wey xasan baa sax markaa dee iyagoo yar yar ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ifka ka tegey arinta ah. shanaad ee sanadkan dhacday waxay ahayd wa fiiha xurimat اlkmr sanadkaa saddexaad baa khamriga eh, la xaaraantinimeeyey sanadkaa saddexaad intii hore wax lasoo yar warwareejiyey arinkeedaba sanadkaasaa cawda loo jaray khamriga balaayada iyo baaska ummadda dawakisa marka dabeedna wuxuu ku sharxayaa afar marxaladood ama saddex marxaladood buu isagu sheegi doonaa oo xaaraantinimeynta khamriga uu soo maray oo arintanoo kaa caawin karta tafsiirka iyo fahamkiisa aayadaha khamriga ka warama aayadaha khamriga ka warama sida loo fahmaya suuradaha kala duwan ku jira ayay kaa caawinaysa waaya wa kaana taxriimuhaa xaaraantinimaynta khamrigu wuxuu ahaa bitadriij si yaryar buu ahaa si yaryar limaa kaana calayhi alcarab carabta ayaa waxay ahaayeen min almaxabati ashadiidati laha in badan bay jeclaayeen jacaylkay carabta u qabeen daraaddii ayaa si yar yar loo xaaraantinimeeyey ah, macnaha si kala dambaysa min almaxabati shadiida sharaab ay aada u jecel yihiin buu ahaa fa yascubu u adkaanaya idan waktigaa ay caadaysteen taxriimuhaa dafcatan waaxidatan mar keliya in la gooyo mar keliya wax dadku aada ula soo qabsaday in laga jaro way adkaanaysa waayo fuqahadu waxay dhaha mufaaraqatu lma'luufi mashaqa shaygii lala qabsaday in mar qura laga taga waa culays haddii shay lala qabsado ka tegidiisuma sahlana marka dafcatan waaxidatan sharciguuma goynine sirta shareecadda iyo tashriica waxaa ka a in wixii caada ahee lala soo qabsaday si yaryar uu u gooyo sida sinada khamriga ribada gooyaalahaasoo kale wa kaana dalika taxriim xaaraantinimayntaasi waxay ahayd taabican wuxuu daba socday lixawaadita dhacdooyin tunafiru canha khamriga dadka ka eriysa waxa loo sibir saaray ama lagu xidhiidhiyey markuu ilaahay xaaraantinimeynayey dhacdooyin foolxunoo iyada ka yimid dhacdadaasaa dhacday waa laga joojiyey dadki dhacdo kalaa dhacday waa laga sii joojiyey dhacdo kalaa dhacday waa laga xaaraantinimeeyey yani example baa lahayaa tusaale waxa wey shaygan waa waxaa laydinku diiday dee dhacdadana hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ku dhacday ah. waaya lixawaaditha tunafiru canhaa dhacdooyin ka kara qofka ayaa loo sibir saaroo lagu xidhiidhiyey markii la xaaraantinimeynayoo loo daliishaday lianna almunkara shayga xun idaa usnida taxriimuhu xaaraantinimayntiisa kolka loo lagu xidhiidhiyo lixaadisatin dhacdo dhacdo dhacday marka daraaddeed loo xaaraantinimeeyo shayga xun aqara aljamiic dadkoo dhami waxay sugayaan calaa taqbiixiha xumaanteeda macnaa shayga munkarkaa kolka dhacdo ka timi daraaddeed loo xaaraantinimeeyo dadkoo dhan baa arkaya xumaantiisa waynu sheegi doonaa kaana daalika arintaasi wuxuu noqonayaa ashadda taiiran fi nafs mid nafta bani aadamka saamayn wey ku yeesha saamayn weyn bay ku yeelanaysa oo maalan isagu saddexda dambuu sheega waxaa kasii horeysay aayadda ku sugan suuratu naxl oo iyadu talmiix ama calaa ariiqi lfaxwa si laga fahmayay u xaaraantinimaynaysa ama u ishaartay inaanay wanaagsanayn aan idhaahneen ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا midhaha nakishiya cinabka waxaa ka samaysanaysaan baa ilahay ui sakaran wax lagu dawaqo wa risqan xasanan iyo arsaaqad wanaagsan qofka caqliga lehe si fiican naska u dhadhaminaya wuxuu odhanayaa dee midna waa lagu dawaqayaa wixii ka soo baxayay khamriga iyo timirta midna waa arsaaqad wanaagsan arsaaqada wanaagsan un iskaga egow waxaa lagu sheegay in lagu dawakayana iska daa layr in yaroo casaan asfar baa lagu shiday midabkii yalowga ahaa ayaa lagu soo yaro daayey marka dad ba halkaa iskaga daayo de bahashi kol haddaan risqa xasankii laga reebay de inaga daaya haddana aayaddanaa ku xigtay suurat lbaqara yasaluunaka can ilkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas waxay ku weydiiyeen khamrigii khabaarka waxaad ku tidhaahdaa dembi baa ku jira dheefana dadka waa ugu sugan yihi maxaa kusii xigay waismuhumaa akbaru min nafacihimaa laakiin dembigoodaa ka weyn dheeftooda waad isbarbar dhigaysaa dhib iyo dheefiba way jirtaa laakiin dhibkaa weyn buu lahay dhibkaa weyn mafsadaa ku jirta marka dheefaha ku jiraa maxay noqon karaan fa lmaysir bahalkan la idhaahdo khabaarka manfacadiisu waxa weeye biribxihi in laga faa'iido cala fuqaradii baa la faramarinaya kamaa kaanat caadat lcarab carabta caadadeedu sida ahayd midaan waxba haysan baa intii loo ordayo laga faramarinaya wa manfacatu lkamr khamriga manfacadiisuna waxa wey taqwiyat ljes jidhka inuu dee yaro xoojiyo marka waxa weeyaan laysa lilkamri an yuqawiya aljisma bal yudcifu biijmaci adibai muminahum biijmaci adibai muminihim wa kaafirihim macnaha jidhka uu xoojiyadaasu shaarixu kuu qabta wuxu hi khamriga waxa laisla waafaqsanya gaalada iyo islaamkaba dhakhaatiirtoodu inuu jidhka daciifiyo aan u laakiin sheekha waa loo awili karaayo qofku had iyo jeer maandooniya marka uu isticmaalo ama waxaan wuxuu sameeya kicin buu sameeya oo qofku tamartiisii kaydka ahayd buu isticmaalaya dabeetana wuxuu sheeganaya wax marqaan la idhaahdo markaa wuxuu ordi karaya oo hadli karaya u dhaqdhaqaaqi karaya in badan goorda marka wixii ku jira uu ka baxana u dhacaya oo u kala daadanaya ila tabartii kaydkayd buu isticmaalay marka jirku xoojinaya saasunbay noqon waa isagii oon isogan u qadimayn mase isoga taasunbuu sheeku sheegaya walamaa walamaa sharibaha bacdu lmuslimiin muslimiinta qaarkood markay khamriga cabbeen ninkii aan la xaarantinimaynin wakhallata fi lqira'a qiradii qur-aankana uu isku dhex daray xurimat isalaatu calaa sakran kii cabbaha ahaa ee soo cabay salaadii baa laga xaaraantinimeeyey faqaala tacaala ilaahay baa wuxuu ihi fii suurati nisa bay aayaddani ku jirtaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyo laa taqrabu salaata ha u dhowaanina wa antum sukaara idinkoo cabsan xataa taclamuu maa taquuluun ilaa kala garataan waxaa akhriyaysaan oo leedihiin al asxaabi baa isku dhex daadiyey suuratu qulyaa alkaafiruun suuratulkaafiruun buu isku daadiyey oo marka hore horeba isku noqnoqonaysay buu isla u cabbay markaasuu qadimu akhiray waxaa caabudaysaan baanu caabudaynaa bay la gashay kolkaasa aayaddan lasoo soo dejiyo la yidhi ha u dhawaanina ilaa miyirsataan marka waxaynu odhan karnaa halkii hore waa laga soo dhaqaajiyey markii hore la yidhi dhibkeedaa dembigeedaa ka badan dad baa iska daayey cumarna wuxuu i ilaahu naga caafimaada khamriga weli nagamada caafimaadinini waay aayaddanaa soo degtay cumar weli wuu sii adkaysanaya wuxuu leeyahy allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaah bahashaa naga caafimaad xalaal iyo xaaraan dhanun ilaahay u ayuu leeyahy xagga xaaraantaan u marka waktigeedi baa imikana lasoo cidhiidhiyey layrkii kusii baxaybaa sii casaanaya wuu soo cidhiidhiyey ma afar iyo labaatanka saacadood shan jeer baa la tukanaa shantaa jeer dee habeenka inta dambo kamid ah iyo maalinka gelinka hore mooyaane waktiyada inta kale way sasaarayihin duhur casar maqrib cishaay intaasiba way sasaarayihin afartaa salaadood macnaheedu marka duhur laga soo bilaabo ilaa saqda dhexe oo cishaayigaa inaanu cabin bay noqonaysaa qofki waktigeediina lasoo yareeyo dad baa iskaga tegay kolkaada walamaa xadaa min shurbihaa cabitaankeedii kolkii uu kasoo kordhay ictidaau bacdi lmuslimiina calaa ikhwaanihim muslimiinta qaarkooda ku xadgudbay walaalahood xurimad qabciyan si go-an baa loo xaaraantinimeeyo lay casba lagu shiray biqowlihi tacaala fii suurati lmaaida suurat lmaaida ayaa ilaahay sidan go-an u xaaraantinimeeya qiyaamaha yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyo inama alkhamru walmaysiru walansaab walazlaam khamriga khabaarka iyo sanamyaasha iyo tusbaxa lagu faashada iyo qoryaha rijsun waa wisikh min camali shayaani weeye shayaanka iyo shaqadiisa badeecadu iibgeeyo fajtanibuuhu ka durka lacalakum tuflixuuna si aa u liibaantaan inamaa yuriidu shayaanu balaayadaasi wuxuu doonaya an yuqica baynakum inuu dhexdiina ku rido alcadaawata colaab walbaqdaaa nacaybshiiyo fi lkhamri walmayt khamriga iyo khamaarka sababtooda wayasudakum can dikr illaah alla xuskiisa inuu idin diiduu doonaya wa can isalaati salaada inuu idin diido fahal antum muntahuun ma idin caga dhigan ma idin iska dayn waqad ajaaba almuslimuuna calaa dalik muslimiintu arrintaa biqowlihim hadalkoodii bay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen intahayna intahayna ilaahay dayna ilaahay dayna marka wuxuu sheeku ku uhi falyujib ilmuslimuuna alaan muslimiinta imikana dee yidhaahdeen iska dayna kuwa imika weli sii yara cabcabaya hadday jiraan qaar ducafaahoo sii cabcabaa dee sida berigaa la isaga dayay baa loo xaaraantiniya ha iska daayo marka ictidaagan uu sheegayo waa caliyo faadumo guursaday oo laba awr kaxaystay oo soo caws ku soo raraya ibshir si uu u iibsado dabeetana ugu aqalgalo ayaa inta aan la xaaraantinimeynbe baa laga yaaba inay si yar horreysay waa kii xamse labadii awrba ka gowracay labadiiba inanunbaa u heestay dee bahalka marka la cabo taana waa lasoo kaxaystaa alaa yaa xamsu lishurafi nawaati wahuna mucalaqaat bilfanai siro noocaas alla xamto labada awra shilshilis ee ku dabran meesha daaradda miyaad gawraceeda caloosha ka soo tuurti oo kuruska ammaankiisa iyo beerka aynu isku cunno afare yaro intaas dee waa runtaa unbur waa runtaa dabeedna labadii awrba u gawracay isagoo dooxay buu cali u yimi waa kii ilmeeyeyda dee nin aroosaho udubacdo arrinkiisu adag waad garan oo wixii uu watayba la kala tuuray <laughs> waa xasaasi wey dee markaasa baashiisaa loo xaaraantinimeeyey saasay ummadda islaamka had walba xaaraan uga tahay marka adigu shantaa dhacduu kaaga xusay sanadii saddexaad dhacdooyinka caanka ahaa wallahu aclam